bismi illaahi araxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo shanaad oo suuratulmaa'ida ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay la soo khidaabay mu'miniinta sida aynu soo marnay sanadkii la dhihi jiray caamulxudaybiya waxyaabihii lagu imtixaanay rasuulkeenna calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ayaa ilaahay nooga soo waramay oo ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala alla waa idin jarribayaa shay ayuu idinku jarribayaa alla idinsoo diraayo oo ugaara oo midkiisa yaryar jamcihiinu ay gaarayaan midkiisa waaweyna warmihiinnu ay gaarayaan waxaana sidaas laydinkugu imtixaanaa laydinku jarribaayaa alla inuu daahiriyo weeye qofkii ilaahay ka baqaayo qeyb isagoo ku sugan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qeyb uga sugan yahay amba isagu uu ku sugan yahay qofki xadgudbowdha ilaahay nahyigaas bacdigiisa oo ugaarsada cadaab aliima ayuu iska leeyahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay ayaduna la xidhiirtaa aayaddaas oo waxaa laga waramayaa axkaamu sayd ayaa ilaahay nooga warramayaa maxaa yeele suuradda bilowgeedu waxaanu ku soo marnay غayra muxili saydi waantum xurumun oo dhan baa dhahay ilaahi watacaala markii ilaahay uxilan lakum bahiimatu ancaam ilaa maa yutlaa calaykum hayra muxili saydi ou dha marka markii muxrim la yahay inaan ugaarsu bannaanayn ayaa ilaahay noo soo sheegay oo ay xaaraam tahay hadda waxa weeye ugaarkii la yska reebay in la ugaarsado oo la dilo haddii arrintaas ay dhacdo ugaarkii la dilo waxa ka ratib maayo oo axkaama ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan noogu sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tabtuluuha dilina asayda ugaarka ha dilinow dha ilaahay walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaya aad tihiin marka sidaa horuu soo sheegnay markii qadlusayd xaalulixraam markii lagu jiro layska nahiyey oo weliba nahyiga laysku adkeeyey suuraddan waa lagu soo celcelinayaa afar mar ayaa weliba lagu soo celcelinayaa midda ugu horaysa waxay yidhahdeen bilowgii saan waruu soo marnay kayra muxlis baydi wa antum xurum or ilaahay marka labaad ilaahay wuxuu leeyahay layabluwannakum ullahu bishayin min asbaydi tanaaluhu aydiikum oo aayadda casharkeen ugu dambaysa marka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay laa taqtulu sayda wa antum xurumun oo aayadda hadda aynu akrinayna ah marka afaraad ilaahay wuxuuna dhihi doonaa waxurima calaykum saydulbari afartaas jeer ayaa marka lagu soo celinayaa marka arrintaas arrin la isku adkeeyo oo adag inay tahay oo nahyigaas uu adag yahay xaaraanna uu yahay ayaa maaragtay meeshaas laga qaadanaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow laa taqtuluu ha dilina assayda ugaarka ha dilina walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaya aad tihiin oo waxaa weeye muxrimuuna bixajin oo cumratin weeye adinkoo xaj xarmanaysiin ama cumro xarmanaysiin hadda qofku muxrim markuu yahay hadduu xaj xarmanaayo iyo hadduu cumro xarmanaayo waa isku mid weeye waman qatalahu ruuxii dilowdha ilaahay oo sayidkaas dila oo minkum idinka idin kamid a ah. mutacamidan xaal uu yahay kii u ka saaya fa jazaa'un fa calayhi usoo qadara waxaa korkiisa jazaa'un jaza ayuu dha ilaahay jazahaas oo mislu maa shay masalkiisa qatala uu dilay oo mina nacami nimcooleyda kamid a ah haddii waxaa weeye dilkaas uu dhacowdha ilaahay waman qatalahu ruuxi dilowdha ilaahay sayka oo minkum idinka idinka midowdha ilaahay mutacamidan xaal uu yahay kii u taaya hadda waxaa noo imaan doonta mutacamidantaanu inaysan mafhuum aysan lahayn khada iyo nisyaan haddii loo dilana iyaduna lamid weeye laakiin waxaa weeye xurmadaa waxay khaas ku tahay ruuxa mutacamidkaa oo xurmada tan waxay khaas ku tahay ruuxa mutacamidkaa laakiin haddii ugaarti loo dilo khada loo dilo ama nisyaan loo dilo waxaa imaanaya xukunkaana waa imaanaya laakiin waxaa meesha ka dhacaya oo keliya xurmada ayaa ka dhacaysa fa jazaaun ow dha ilaahay fa calayhi waxaa korkiisaa jazaaun jaza ayuu dha ilaahay jazahaasoo mithlu maa shay masalkiisaa qatala uu dilay oo min annacami nimcooleyda ka mid a ah. waxa weeye ugaarka ou dilay walax shabaha oo abuurka ku shabaha oo xoolaha nimcoolaydaa kamida ayaa laga doonayaa wey yaxkumu waxaa xugminaya bihi masalkaasuu dha ilaahay dawaa cadlin laba cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idinkamida ayaa xugminaya hadda fa jazaa'un mislu maa qatala la yidhaahdo iyo inta wiintaan laga qaadee ilaafo markaasi loo akriyo oo fa jazaa'u misli maa qatala la yidhaahdo labadaas way ku bannaanta haddii marka la yidhaahdo waa laysu idaafaynayaa mislida iyo jazaa jazaa'uda waa laysu idaafaynayaa dii la yidhaahdo fa jazaau misli maa ayaad leedahay fa jazaau misli maa shay masalkiisa jaziisa qatala uu dilay oo mina nacami nimcuuriya ayaa caleyh korkiisa fa caleyhi waxaa korkiisa jazaau misli ma shay masalkiisa jaziisa qatala uu dilay oo mina nacami nimcuurida ka mid a ah. haddii qiradaas la akriyna saas weeyo tanwiinta markii meesha laga qaado waa laysu ilaafaynayaa marka shaygaas hadda jazaha oo nimcoolayda ka mida allah wuxuu dhahay yaxkumu waxaa xugminaya bihi masalkaas rajulaani isaga soo qadira laba nin ayaa xugminaya rajulaankaasoo dawaa cadlin cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idinka mida laba nin oo maaragtay caadila ayaa xugminaya oo labadaa shay oo isshabaha ayaga ayaa xugminaya oo isu soo qaadaya wey marka hadda laba nin ayaa la rabaa oo caadila oo waxa weeye maskax leh oo haddana waxa weeye shayga kale sooci kara oo shaygan iyo shayga lagu shabahayo aqoon ula weye arrintaas hadda waktigii asxaabu rasuulilaahi way dhacday waxaa xugmiyaa layidhi asxaabta oo xukunkaas sameeyey saxaabiga jaliilka oo la layidhaha cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa kaloo xugmiyey sayidinaa cumar khadaab sayidinaa cali raggaasaa xugmiyaa layidhi waxay marka ku xugmiyeen baa layidhi goronyo markii la dilay ninkii goronyo dilay waxay ku xugmiyeen baa hal geela inuu maaragtay ou bixiyo saasay xugmiyeen baa layidhi waxaa kaloo xugmiya ibnu cabaas iyo abu cubaydata waxay ku xugmiyeen baqarulwaxshi cidla joogta loodeeda loodaasi dadku u yaqaano ogensiyooda baqarulwaxshi qofki dila iyo ximaarkiisa ximaarulwaxshiga asagana wuxuu bixinayaa sac ayuu bixinayaa waa xagga maaragtay way iska ishabahaan kuwaas cabdullaahi ibni cumar iyo cabdiraxmaan eh, ibni cawf waxay xugmiyeen baa layidhi dadkii maaragtay rabyi dila eelo ambase maaragtay cawsha amba dabataagta ri ayay ku xugmiyeen qofkii cawl dila isagoo muxrima ri ayuu bixinayaa ibnu cabaas iyo maaragtay say cumar iyo kayrkoodna waxay xugmiyeen baa layidhi xamaamta qooleyda ayagana waxaa weeye in qofkii dilaahu uu bixiyo shaatadaas uu bixiyo marka hadda rag badan oo asxaabta ka mida ayaa xukunkaa sameeye weye oo xukunkaas mumaasalad ah shaygan isu dhigma saasay ku xugmiyeen baa layidhi marka hadda waxaa dhici kartaa layidhi waqaa'ic badanoo sidaasoo kalea ah inay dhacday oo waxa weeye rag kalentoodna ay xugmiyeen weye marka waxaa la rabaa xukunkaanu waa jirayaa ilaa yowmialqiyaamati in la helo dad maaragtay sidaasoo kale u xugmiye weye maxaa yeele ugaarsi waxay isku khilaafi kartaa xagga maaragtay weyninka iyo xagga yaraanta weyni haddana waxaa shardihaa la yidhi laabuddahaa la yidhi jazahan oo maaragtay maxkuumkaahu oo wax lagu xugminaayo in uu u dhigmaayo shayga markaasi waxa weye labadan shay oo laysku xugminaayo wax iska dhigma inay yihiin ayaa loo baahan yahay marka qof kasta oo maaragtay mu'min ahoo haddana waxa weeye fitra fidno leh oo iska leh maskax iska leh oo caadilah ayaa mar walba xugminaayo haddii masalanba shaygan oo ugaarka ahoo la dila wax masalkiisaa la waayo oo nimcooleyda laga waayo waxa weeye waa la qiimaynayaa qiimihii lagu qiimeeyo ayaa markaasaa dhacaam lagu soo shiraynayaa dhacaamkaas ayaa la bixinayaa haddii masalanba waxaa weeye dhacaamkii la waayeni oo waxa weeye dhacaamkii la waayo dhacaamkii markaasi intii mudow ahay ayuu qofkaasu maalin ka soomayaa sidaas ayaa markaasaa waxaa weeye axkaamta fiqigana ay tahay ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaxkumu bihi waxaa xugminaya masalkaas dawaa cadlin cadaalo laba u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid howdha ilaahay hadiyan xaal ou yeeshii hadyi howdha ilaahay maxaa laga xaalaynayaa jazaa'u daas weeye hadiyan xaal ou yeeshii hadyi ah hadyigaasoo baaliqalkacbati kacbada gaaraaya oo waxaa la rabaa shaygaas la xugmiyey in maaragtay xaramka lagu gowraco weye xaramkuu ku gowracayaa masaakiintiisa ayuu ku sadaqaynayaa hadyan xaalow yaashii hadyi howdha ilaahi subxaanau watacaala hadyigaasoo baaliqa alkacbati kacbada gaarow ilaahay waxaa la rabaa markaasi kacbada in lagu gowraco weye yabluqu bihi alxaram weye xaramka gaarayo weye fayubax fiih xaramkaa lagu gowracayaa wayatasadaqu bihi calaa masaakiini masaakiintiisa ayaa lagu sadaqaynayaa marka sidaas ayaa laabud ah weye ma banaana in lagu gowraco meeshu qofkaan oo doon inuu ku gowraco ma banaana maxaa yeele ilahi wuxuu leey subxaana watacaala hadyan baaligalkacbati ow dha waxaa la rabaa laabudda waxaa ah in maaragtay xaramka lagu gowraco weye marka hadda saa horuu sheegnana sayidkaanu adduuna nimcooleyda wax umasala lahayn sida masalanba shimbiro oo kale iyo cayax oo kale waxaa la bixinayaa qiimadiisaa la bixinayaa duumadiisa ayaa la bixinaya haddii lacag lagu keena lacagti la bixin maayo laakiin lacagta dhacaam ayaa lagu soo shiraynayaa dhacaamkaas ayaa waxaa la siinaya masaakiinta qofku haddii waxaa weeye dhacaamkii uu bixi waayo oo markaas qiimadiisa uusan bixinni waxaa weeye mudkii koombadii badaraba maxaa lagu qadaraya hal yoomuu ka soomaaya sidaasay markaasay noqonaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala hadyan baaliq alkacbata ayuu dhahay sidaas ayaa raajixa weeye oo maaragtay aimadu sidaas u badan yihiin qaar dhacaya waa jiraa meelaan maaragtay xaramka inaa la isaga karaa laakiin aayadda naskeeda sida ku cad waa sidaas weeye oo waxaa laabud ah in xaramka lagu gowraco oo meeshaas maaragtay hadigaas lagu bixiyo meel kalentood markaasi maku ansaxayo ow amase ah ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala calayhi usoo qadaro waxaa korkiisa kafaaratun kafaara ayaa korkiisa o ambase aleyhi waxaa korkiisa kafaaratun kafaaro ah. weliya ay soo qadara kafaaradaas waxaa weeye dacaamu masaakiina miskiinyaalo quudsiintooda ow ambase haddii waxaa weeye shaygi shay maaragtay yaa oo la bixiyo la waayo ayaa markaas kabacdi haa lasoo aadayaa dacaamkaa lasoo aadaya oo qiimadi ah ow ambase waxaa korkiisa odha ilaahay kafaaratun kafaaro wahiya waxaana weeye kafaaradaasu lacaamu masaakiina miskiinyaala quudsiintooda oo min qaalibi quusilbeled weeye beledka quudkiisa qaalibkiisa la quudiyo weeye wax markaasi maa yusaawii qiimata aljaza weeye shaygan jazaha qiimadiisa wax la eg ayaa maaragtay yaa la bixinayaa likulli miskiini muddun miskiin miskiin kasta baa la siinayaa ow ambase alayhi usoo qadara waxaa korkiisa cadlu daalika kaas wax u dhigmowdha ilaahay siyaaman oo soom oo uu ka soomaayo can kulli muddin yooman uu ka soomaayo si hadda sheegayno weye oo marka horeba aayadda axkaamteeda intaanan lafdiga ahrin ayaan bash horuu sheegnay ow ambasta ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala waxaa korkiisa addu daalika kaas waxu dhigmo dacaamkaas siyaaman oo soomo macnaha yasuumuhu uu ka soomaayo can kulli muddin yooman weye marka haddii uu helo wajaba calayhi daalika weye taas ayaa ku waajibaaya ilaahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala ama waxaa korkiisa cabdu daalika kaas wax u dhigma qiyaaman oo soom hawdha ilaahay liyaduuqa wabaala amridan shay maxduufaha lagu tacalujinaya oo waxaa soo qadaraysaa wajaba calayhi wajaba daalika calayhi kaas lasoo sheegay ayaa qofkan ku waajibay qofkii ugaarka dilay intaa hadda lasoo sheegay oo saddexda shay ah oo weliba markaasi murataba ayaa waajib ku ah waxaa ku waajiba intaa lasoo sheegay waxaana markaa waajib ay uga tahay liyaduuqa inuu dhedhemiyow dha ilaahay wabaala amrii amarkiisa baaskiisa u dhedhemiye liyaduuqa inuu dhedhemiyow dha ilaahay wabaala amrii amarkiisa baaskiisa macnaha tiqala jazaa'i amrii weeye amarkiisa jaziisa culayskiisa waxa uu sameeyey oo ugaartaas laga reebow jiray ah culayskeeda inuu arko ayaa intaas loogu waajib yeelo weye cafallaahu alla waa cafiyow dha ilaahay cammaakii salafa hormaray ilaahay subxaanau watacaala wixii hormaray alla waa cafiyey oo ugaarkii la dilo weeye qabla taxriimi waaye maxaa yeele waxaa dhiiri jirta in ugaar la dilo intaa nahyigaanu uusan imaanin marka wixii sidaa tahay ayaa ilaahay cafinaya cafallaahu alla waa cafiyowdha ilaahay amaa salaka wixii hormaray ah, marka la cafinaayo waxa hormaray waxaa loola jeedaa intaan shaygaan aan layska nahyin ama aan laysamrin ayaa loola jeedaa ee shay markii lays amro kabacdi cafa allahu cama salafa ma noqonaayo ah, ma noqonaayo oo layska daymaayo qofkaas waxaa weeye hadduu shay farala uu ka tegana waa inuu soo qalleeyaa haddii shay dembiya uu galana waa inuu ka tooba keena ee ma noqonayso cafa allahu cama salafa waman caada ruuxu u noqdow dha ilaahay oo waxa weeye qabligaas u laabta waman caada ruuxu u noqdow dha ilaahay fa yantaqimu allaahu alla waa ka aar gudanayaa minhu isaga xaggiisa oo waxa weeye bacda nahyi qofkii arrintaas sameeya fayantaqimullaahu alla waa ka aargudanayaa minhu isaga xaggiisa waa ka aargudanayaa wallaahu allana casiizun allii qaalib weeye amarkiisa duntiqaamin aargudasho allih u saaxiib weeye alla wuxuu yidha wallaahu alla casiizun allih qaalib weeye qaalibun calaa amri ilaahay subxaanau watacaala inuu aargudanaayo ku tusinaysaa ilaahay waa casiiz weeye cid ka hor imaan kartaa ma jirto duntiqaamin ow ilaahay aargudasho allih u saaxiib weeye ilaahay qofka caasiyane waa ka aargudayaa weeye marka sidaas weeye uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dhah ilaahay ayuha annaasu weeye dad yahabow xalaal aad ahaatiin amaad muxrimiin aad ahaatiin uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dhah ilaahay saydulbaxriyow dhah ilaahay baddii ugaarkeedayaa laydinga xalaaleeyey inaad cuntaan weeye waxaa weeye saydulbaxrigu waxaa noolaanaynin ilaa badda inay ku noolaadaan mooyaane sida malayg oo kale weeye wixii maaragtay badda iyo bariga ku noolaanaya xaaraan weeye uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyowdha ilaahay saydulbaxri badda ugaarkeeda iyo wa dacaamuhu baxrka dacaamkiisa iyo wa dacaamuhu dacaamkiisa ayaa laydin xalaaleeyey dacaamka waxaa loola jeedaa waxa baddaas ay soo tufaysa isagoo meyda masalanba waxaa weeye malay oo meyda ayaa baddu soo tuftay malaydii oo hadda dhintay soo tuftay laakiin hadday baddu soo tufto isagoo maaragtayaa doorsoomay oo qurmay ama markay soo tufto muddo uu yaalla barriga ou ku qurmo xaaraan weeye xaaraan buu noqonayaa ee marka hadda laleeyahay wadhacaamuhu waa markaas isagoo dhintay shaygaas badda ku jira oo isla markaasina dhintay horey waxaa weeye ay baddu ka soo tufto laakiin hadduu qurmo xaaraan buu noqonayaa oo la dhihi maayo markaas wax badda ka soo baxay weeye sawdulbaxriyaa laydin xalaaliyoba ilaahay inaad cuntiin weye waana sidaa horuu sheegnay waxaan noolaanaynin ilaa badda mooyaane meel kale aan ku noolaan karin oo bariga ku noolaanayn sidii malayg oo kale weye wixii badda ku noolaanaya barigana ku noolaanaya xaaraan weye waxaa kamid a ah saradaankaa kamida weye xashaashadaa kamida mid a ah. waxa weeye baddana way ku noolaataa barigana way ku noolaataa wixii noocaas oo kalea oo xayawaan oo baddana gelaayo barigana imaanayo oo markaasi badda nolosha badda iyo midda bariga ay isugu mid tahay waxa weeye xaaraamuu noqonayaa iyo wa dacaamuhu dacaamkiisoo dacaamkuna waxa baddu ay soo kufaysa weeye mataacanow ilaahay raaxayn daraaddeeda oo lakum idinka laydin raaxaynaayo mataacanowdha ilaahay raaxayn daraaddeeda oo lakum idinka laydin raaxaynowdha ilaahay waad cunaysaan weye iyo walisayaarati safarraydowdha ilaahay oo idinka idinka mida ayaguna weysaad qaadanayaan marka hadda mataacan la kumtaan waxa weeye dadka xaadiriinta aha loola jeedaa iyo walisayaarati safarraydo ayaguna waxa weeye way kasaad qaadanayaan wa xurrima waxaa laga xarimowdha ilaahay calaykum korkiinna saydulbari bariga ugaarkiisaa laydinka xarimay wa xurrima waxaa laga xarimowdha ilaahay calaykum korkiinna saydulbari bariga ugaarkiisa barigu waxa weeye waa wixii markaasi badda ka soo hara maa yaciishu fiihi weye waxaa ku noolaaya bariga oo waxshi ma'kuul ah wey inaad ugaarsataan sida hadda soo marayni maxaa yeela taxriimkaasu wuxuu ahay afar marxaladood ayuu ahay tanaa ka mida marka wa xurrima calaykum waxaa korkiina laga xarrimowdha ilaahay saydulbari bariga ugaarkiisowdha ilaahay maadumtum intaad daa'imsan tihiin xuruman muxrimnimo aad daa'imsan tihiin adinkoo muxrimiin ah waxaa weeye idinma banaano weye maadumtum intaad daa'imsantihiin xuruman muxrimuun ilaahay waxaase la yidhi qof xalaalahoo isagu muxrim ahayn haddou ugaaraa layidhi oo markaasi waxaa weeye isagu ugaarsado naftiisa u ugaarsado falilmuxrimu agluhu weeye qofkaan muxrimkaa inuu cuno iska leeyi sida sunnada nabiga calayhi salaatusalaam ay caddaysay laakiin haddii waxa weeye adiga daraadda u ugaaro oo adiga daraadda oo bar eh, say dulbarigan u ugaarsado oo adiga kuu soo dilo adoo muxrima xaaraam weeye haddii adigu adigu kaalmaysane oo aad masalanba xataa kusisood meeshaas waxaa maraayo aad tidhaahay ugaaraa maraysa aad tidhaahay ayduna waxa weye inaad cunto xaaraan weeye laakiin markuu isagu naftiisa u ugaarsado adiguna markaasi sidaas aad ku cunto asagoo naftiisa u ugaarsaday markaas way kuu bannaanta wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay mu'miniinow alladii allahaasoo ilayhi isaga xaggiisa tuxsaruun laydinsoo kulminaayo wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay alladii allahaasoo ilayhi isaga xaggiisa tuxshuruuna idinsoo kulminaayo jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadow dha ilaahay albeyta beyt alxaraama oo xurmo leh qiyaaman qumitaan ayuu ka yeelay linnaasi dadka alla ugaga yeelay washahra bishi alxaraama oo xurmada laheedne bimacna alashhuraa loola jeedaahe qiyaaman linnaasi ayuu alla ka yeelay walhadyi hadyigi iyo walqalaa'ida goorxiryaalkiine qiyaaman linaasi ayuu alla ka yeelay daalika jacligaas lasoo sheegow dha ilaahay litaclamuu inaad ogaataan weeye anna allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makhluuq fil ardi axlada ku sugan iyo wa anna allaha allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allayku cilmin inuu yahay ilaahay subxaanau wa wuxuu noogaga warramayaa cadamada waxaa weeye kacbada ilaahay ee iska leedahay iyo xaramka ilaahay oo dhammaan dhammaan xaramka ilaahay oo dhan xurmadu iska leeyahay iyo waxyaabaha ku sugan oo fawaa'ida ayaa ilaahay noo sheegaya maadaama hadda axkaamta haddaynu kusoo jirnay waxaa weeye ay kamid mid aheeday axkaam ku tacalluqaysa xaramka ku tacalluqaysa ay aheeday ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadowdha ilaahay albeyta beyt ayuu ka yeelay alxaraama oo xurmo leh oo waxa weeye xurmadiisa in la dilaacayo ay xaaraan tahay qiyaaman qumitaan ayuu ka yeelow dha ilaahay linnaasi dadka ugaga yeelay oo dadku waxa weeye waxay ugu qumaayaan amru diinkooda ay ugu qumaayaan oo way u xejinayaan adduunyadoodana waxa weeye way ugu qumayaanoo waxa weeye amni ayay ka helayaanoo qofkii galaahu aamin ayuu ahay waman dakalahu kaana aaminan waataan soo maraynay haddana waxaa weeye samaraatu kulli shayin shay kasta kulligiisa maartiisu adduunkaana ayaa meel walba looga keenaya sidaasaa markaasaa waxaa weeye ayaa waxaa weeye qiyaaman linnaasi uu ku yahay qiyaaman ayuu ka yeelow ilaahay linnaasi dadka uga yeelow ilaahay marka hadda ilaahay wuxuu yidhi jacala allaahu alkacbata albayta alxaraamu ilaahay marka hadda waxay ixtimaashaay jacaladan bimacnaa sayara way ixtimaashaa alkacbata marka mafcuulu awalay noqonaysaa qiyaamana waxay noqonaysaa mafcuulu aaniyay noqonaysaa waaya simaasa bimacnaa khalqa qiyaaman marka waxay noqonaysaa xaalay noqonaysaa albayt alxaraamana waxaa weeye cadfu bayaan noqonaysaa laakiin hadda sida hore ayaanu ku welaynaa sidaas ayaa raajixa weye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kacbada ilaahay wuxuu ka yeelay beyt ayuu ka yeelay ilaahay subxaana wa tacaala alxaraama jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyta beyt alxaraama oo xurma leh xurmada waxaa laga wadaa xurmadiisa in la dilaaciyo ayaa xaaraam weye sidaasaa laleeyi waxaa la sheegay kacbada waxaa weeye kacba cinda alcarab waxay eedaa layidhi beytkaasay eedaa layidhi beytulxaraam oo wax kaleentood waxaa weeye kacbo looma aqoonin baa layidhi hadda ilaahay wuxuu yidhi jacal allahu alkacbata albayt alxaraama ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa la leeyahay marka sidaas la leeyahay waxaa lagu ixtiraazayaa beytu khacan niman khascan la dhihi jiray oo beyt ina samaysay ay ku caabudayaan ilaahay kayrkiisa ku magacaabeen kacbo ayaa la iska marka saa iltibaas u imaanin ayaa ilaahay wuxuu yidhi alkacbata albayt alxaraama ayuu dhah oo ilaahay alxaraamadaas ayaa markaasaa loo ilaafeeyey waxaa kaloo loola jeedaa loola jeeda ha layidhi waxaa markaasi laga wada ha layidhi waxaa loo keena meeshaan maaragtay madxiya layidhi oo alkacbata albayt alxaraam u dhah ilaahay maxaa yeele kacbadu cinda alcarab waxaa layidhi meel aan maaragtay baytulxaraam ahayn kacba uma aqooni jirin ba layidhi waxay lamid tahay oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina wey maxaa yeele waxaa macluum oo la ogyaha ilaahay inuu rabulcaalamiin yaha wey taasaa markaasaa laslaga ixtiraasayaa uu ka yeelowdha ilaahay qumitaan ayuu linaasi dadka uga yeelay waa sida hadda aynu sheegayno amuuridiinkooday u qumaayaan washahra bilihi alxaraam oo xurmada lahayne qiyaaman linaasi weeye ilaahay qumitaan ayuu dadka uga yeelay bilaa xurmada leh oo afartaa weeye oo maaragtay dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab waaye qiyaaman lahum weeye maxaa yeele dagaalka ayuga aamin ahaa jireen walhadyi hadyigiyowdha ilaahay xaramka la geynaayo walqalaa'idda qoorxiryaalkii oo hoy aanu soo marayna ayagane qiyaam ayaa ilaahay ka yeelayoo saaxibkooda wuxuu ka nabadgelayaa in loo loo bambaxo oo wax laga haleeyo daalika kaas la soo dha ilaahay litaclamuu inaad ogaataan weeye mu'miniinow an allaha alla yaclamu inuu ogsoon yaho caalim ku yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makluuq fil ardi ardada ku sugan iyo wa an allaha alle bikulli shayin shay la kulligiisa calimu inuu ku cilmi leeyahy marka ilaahay kacbadaas uu ka yeelay bayt alxaraam uu ka yeelay waxa weeye masaalix tiina ayay idinsoo jiidaysaa dibna way idinka daaficaysaa weeye marka amuurahaasna waxa weeye qabla alwuquuc intaysan dhicin oo nafcigaas iyo lurkaas la daafacay uusan dhicin qabla alwuquuc ayaa ilaahay caalim uu ku yahay taas maaragtay ayaa ilaahay noo caddaynaya iclamuu ogaadow dha ilaahay anna allaaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisa alluhu darayn oo ilaahay cadowgiisa uu ciqaabaayo wa an allaha allana kafuura allihii dhaaf inuu yahay ogaadowdha ilaahay raxiimun allihii naxariis inuu yahay ayadan ilaahay subxaanau watacaala markii cilmigiisa laga warramay alla wuxuu leeyahy waxaad ogaatiin alla inuu yahay shadiidulciqaab awalkeedu waxaa weeye tahdiid waaye cadowgiisaa ilaahay ciqaabayaa wa an allaha alla haddane kafuurun allihii dhaaf inuu yahay ogaadowdha ilaahay oo owliyadiisa u dhaafaayo mu'miniinta raxiimun allihii naxariista inuu yahay maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma anow dha ilaahay ila albalaagu gaadsiin mooye maa cala rasuuli rasuulka nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam korkiisa ma ahan ila albalaagu gaadsiin mooye inuu risaaladii idinsoo gaadsiin wax kalama saaranaba wallahu allana yaclamu waa ogyahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan oo camala iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaan waana idinku jaasinayaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wadiifadiisu waxa weeye inuu idinsoo gaadsiiyo risaalada maa cala rasuuli rasuulka korkiisa ma aanu dha ilaahay ila albalaagu gaarsi mooyaane aliblaaqu lakum weeye inuu dacwada idin soo gaarsiiye mooyaane wax kale oo nabiga calayhi salaatuasalaam dushiisaa ma jirto weye sidaas ayaa leeyihi marka hadda aayaddan waxaa ah baa la yidhi balaaqo oo ziyaada weeye ayaa ku sugan baa la yidhi maxaa yeele markii nabiga calayhi salaatuasalaam dacwada inuu gaarsiiye wax kale korkiisa maaha la yidhi waa meeshaas markaasi ka cad in markaasi dacwadaas qofku ka tagaa oo markaasi la soo gaarsiiyo ku camal fali waayo in waciid adag u yaal ciidkada aan soo sheegin haddana ilaahay wuxuu ku xejiyey wallahu alla yaclamu waa ogsoon oo caalim ayuu ku yahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan oo camala weeye iyo wamaa taktumuuna waxaad qarinaysaan waxaad daahirsatiin iyo waxaad muujisiinba alla waa idinku jaasinaya marka waxa weeye casharkeennu intaasuu ku ogyahay wallah subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqolaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey tacdiim ilaahay subxaanau wa tacaala uu tacdiiminaayo kacbada ilaahay uu tacdiiminaayo xaramka ilaahay weyninka iyo cadamadu iska leeyahay gaar ahaan kacbada ayaa maaragtay ilaahay nooga soo warramay in maaragtay xurmo weyn ay iska leedahay manaaficda oo mid adduunyey mid aakhirah oo ku sugan ayaa ilaahay ka soo waramay bilaha oo ashurul ayagana siday iyaguna maaragtay u yihiin ayaa ilaahay nooga soo waramay waxyaabihii calaamaadka ahay amase waxa weeye hadyigii oo xaramka loo kaxaynaayey isaguna xurmada uu leeyahay baa ilaahay noo soo sheegay ilaahay cilmigiisa ayuu nooga soo waramay inuu shay walba caalim alla uu ku yahay haddana alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waxaad ogaataan alla inuu yahay shadiidulciqaab alla haddana uu yahay kafuururaxiim uu yahay oo ilaahay wacdigiisa waciidkiisa uu istaba joogo wadiifada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa ilaahay nooga soo waramay oo markaasi ah irisaalada inuu ummaddiisa gaadhsiiyo allana waxaa weeye inuu caalim uu ku yahay waxa la muujinaayo oo camala iyo waxa la qarinaayo cid walbana wixii ay samayso ilaahay uu ku jaazinaayo alla wuxuu yidhi meesha kan qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamedkaaow laa yastawii ma eka alkhabiisu midka xun oo xaaraantaa iyo waqayibu midka xalaashaa walow acjabaka haba ku cajab geliyo oo ha ku farax geliyo kasratu kasratulkhabiisi midka xaaraantaa badnaashadiisa haba ku cajab gelisow dha ilaahay fattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay oo shaygaa khabiiska ah ka taga yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum waxaa mudantihiinoo xaqiiqaha tuflixuuna inaad liibaanaysaan ilaahay subxaanahu watacaala amuuro oo dhowr ah markaasi waxaa weeye xurmada markuu noogaga soo warramay xurmadooda markii la dilaaciyana waxaa weeye cadaab uu ka imaanaayo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa sidaan u dhe ummadaada ayaa ilaahay leeyahy oo waxaa ilaahay noogaga digaya waxa xaaraamta ah inaan maaragtay aan qaadanno oon xaaraamta aan qaadanno oon waxaa weeye ku isticmaalno waxaana markaasi ilaahay subxaana watacaala uu nafarayaa xaaraamta inaanu ka tagno oo xalaasha aynu ku dhowrsanno xaaraamtu si kastaba waxaa weeye ha u badnaato oo qofka ha u cajabgeliso ee wax xaaraamuhu inaysan faa'iido lahayn oo xoolo xaaraamuhu aysan khayr keenaynin ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya alla wuxuu yihi qul waxaa u jira hawdha ilaahay laa yastawii maka alkhabiisu midka khabiiska ah oo xun waxa weeye shayga xaaraamtaa weeye iyo wadayibu midka wanaagsan oo xalaasha ah. waxaa kaloo la dhihi karaa aa layidhi kalaamka oo khabiiska ayaa la dhihi karaa iyo waxa weeye kalaamka oo dayibka oo wanaagsan maxaa yeele xaaraamtu kalaamna way ku imaanaysaa xoolana way ku imaanaysaa wax maadiya iyo wax macnawiya iyo wax sawda intaba waxa weye way ku imaanaysaa marka alla wuxuu dhahay ma'aka u dheh khabiiska xaaraamta iyo midka dayibka oo xalaasha walow acjabaka haba ku cajabgeliyo weye ayuhalmukhaadab weye qof kastoo lala khidaabayo kasratulkhabiisi midka xaaraamtaa farabadnaashadiisu midka khabiiskaahu haba farabadnaado weeye xataa meesha marka waxaa ku jirta xataa yuuba ku gelin weye ee shaygu hadduu wax xaaraamiya waxaa weeye waa in laga dheeraadaa weye marka saasaa la leeyahay oo walow acjabaka kafratulkhabiisidan waxay ku cadsan tahay shay maxduufa weye oo taqdiirtu waxaa weeye ah, haada idaa lam yucjibka weye bal walow acjabaka saas oo kale weye jawaabu shardina waa maxduufo falaa yastawiyaaniyaa leeyahy ma eka labadaas maxaa yeele lianna allaaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban sida xadiiskana buu ahay ilaahay waa dayib subxaanau wa tacaala waxaan dayib ahayna ilaahay aqbali maayo marka hadda qasadka laga leeyahay nahyiga kan waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa waxaa la amrayaa inuu ummaddiisa kula khidaabo arrintaas khidaabku marka nabiga ma ahan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatusalaam shaygii xalaasha ahay ayuu ka zuhdiyey iska daay waxaa weeye shay xaaraama iskaba daayo oo shaygii xalaasha ahay ayuu nabigu kaba tegaba oo zaahid ka noqday shay xaaraama iskaba daayo laakiin muraadku waxa weeye ummaddiisa ayaa loola jeeda oo annaga ayaa loola jeedaa inaan macnaha aanu ka zuudinno waxa weeye adduunyada khaasatan waxaa weeye in laga taga laabudda waaye shayga xaaraanta ha yaraadaa ka badnaadeen marka hadda waxa weeye xoolo xaaraama ah oo fara badan wax faa'iidaahay leeyihin ma jirto walow acjabaka kasratu lkhabiisi ow dha ilaahay fattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay oo waxaa weeye ka taga shaygaa khabiidka yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow waxa weeye laa tatacaraduu liakhdi lxaraami weeye xaaraamta qaadashadeeda ha u banbixina ayuu ilaahay ka wada ahaa layidhi fa innahu yuurisu qadab allah xaaraamtu waxaa weeye waxay dhaxasiisaa oy keentaa caro ilaahay weye waxaa kaloo meesha ku jirta walaa liakhdi shubuhaati waxyaabaha shubhooyinkaa oo meelna xaaraam looga shagaayo meelna xaaraamne ayagana waxa weeye qaadana weeye waxa weeye shubhaduna waxay keenaysaa fa innahaa tuurisu qaswat alqalbi weye qalbi adayg ayay dhaxal siinaysaa marka hadda waxaad arkaysaa asmaantan dambe aakhiru zamaanka aynu joogno waxa weeye wixii inay xaaraam ay yihiin iyo inay maaragtay ay yihiin shubho oo maaragtay shay shubha ku jirta ay yihiin hadda shaygii hadduu xaaraam yahana waxaa ka imaanaysa are ilaahay ayaa maaragtay ka imaanaysa hadduu shaygii shubho yahana waxaa ka imaanaya qasaawat lqalbi maxaa yeele ummadda waxaad arkaysaa qof walba haddaad fiiriso inay qabto wax la yidhaha qasaawatulqalbi oo wax saamaynaya oo ilaahay mawaacidda rabbi xaggiisa ka timid iyo maaragtay ilaahay diintiisa wax saamayaha lama arko wax kasta haddii loo sheego qofku waa qallafsan yahi haddaad arko marka adda waxa weeye xaaraan haddii laga fakado shubhadii waxay keenaysaa ma yaraysanaysaa iyada laftirkeediio waxay keenaysaa qasaawatul qalbi dhaalinaysaa xoolihii hadday xaaraan yihiinna qofkan adha ilaahay oo joogtaa ayaa dusha ka saaran oo ciqaabkuna uu ka dambeeyo marka waxa weeye xaaraan fara badan muxtari mayso maalka had badnaado hala ziyaadiyo waxba tari maayo waxaa laabudaa in laga fikiraa xoolahaanu ma xalaalaa mase waa xaaraan in laga fikiraa weye oo ilaahay aynu ka baqnaa laabudda weye alla ka cabsadow dha ilaahay yaa ulil albaabi caqliga ku u saaxiibka ahow alla ka cabsigu wuxuu noqonayaa markii laga tago shaygaas xaaraamta lacallakum waxaa mudantiinoo xaqiiqahaw dha ilaahay tuflixuuna inaad liibaanaysaan maxaa yeele xaaraamta iyo shubhadu dhibaatooyinkaasay keenayaan qofku waxa weeye hadduu xaaraam cuno waxa weeye cibaadadiisa waxaa weeye qabuul yeelan mayso dacwadiisu qabuul yeelan mayso oo rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam dud madcamaka takun mustajaaba dacwati waxaa weeye waxaad cunayso xalaal ka dhig ayuu dhahay si aad u noqoto mustajaabu dacwa aad u noqoto ducada aqbal la-aanteeda waxaa weeye iyo qabuul la-aanta waxaa keenaya waxaa weeye maaragtay amba xaaraamaa la cunaya ama shubha ayaa la cunaya ilaahay subxaanahu watacaala in lasoo noqdo lays ilaaliyaa loo baahan yahay khatar baa lagu sugan yahay haddana shayga haddii laga tago ilaahay salaax ayuu sheeg waa la liibaanayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tas'aluuha tas'aluuna su'aalinowdha ilaahay can ashyaaa shayaalo ashyaadaasoo intubda lakum haddii laydiin muujiyo tasu'kum idin xumaynaysa wa in tas'aluu haddii aad ka su'aalaysiin canhaa ashyaadaas xiina goorta yunazalu qur'aanu qur'aanka la dejinaayo tubda lakum waa laydiin muujinayaa hawdha ilaahay cafallaahu alla waa cafiye canhaa mas'aladaas ilaahay wuu idinka cafiyey oo ashyaadaa ad su'aalaysaane how noqona wallaahu alla kafuurun allii dhaafo weeye xaliimun allihuu dulqaad badan weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnayada u gelin waxay iska leedahay sabab nusuulay iska leedahay sababay ku soo degtay iska leedahay oo waxay soo degtaa layidhi dadka ayaa waxay badiyeen siminka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam su'aalo ayay nabiga ku badiyeenaa layidhi oo markaasi ay ka su-aalayaan waxyaabo aan markaasi su'aashoodu munaasab ahayn ee hadda su-aasha waa loo baahan yahayo ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin su-aasha waxaa la diidayaa oo cinaadka amase waxa weeye waxyaabaha markaasi ka baxsan markaasi caadada la su'aalo ayaa maaragtay la diidayaa abuur ayay nabiga calayhi salaatusalaam ay ka su'aaleen oo dhowrhaa la yidhi oo nabiga calayhi salaatusalaam hadduu ugaga jawaabi lahay dhibaato u keeni lahayd waxay ka su'aaleen haddana amuur oo markii nabiga calayhi salaatusalaam hadduu u jawaabo ayaga xumay laheeday midda hore masalanba oo dhibka u keeni laheyd waxaa weeye nabiga calayhi salaatusalaam waxay ka su-aaleen xajkay ka su-aaleen oo nabiga calayhi salaatusalaam markuu dhahay in allaha farada calaykum alxaja faxujuu ayuu maalin nabiga calayhi salaatusalaam uu khudbaynaayey ayaa ka mid ahay khudbadiisa ilaahay xaj ayuu idinku faral yeelay ee xajiya markaas intuusan nabigu sii bayaan ayaa nin ino soo boodo waxau dhahay kulla caamin yaa rasuulallah sanad kasta miya xajkeennala ka doonaa rasuul allow markaasaa nabigu ina muddo aamusow dhahay low qultu nacam lawajabad walama tadactumuu dhahay haddii waxaa weeye nacam aan dhihi lahay waa waajibi lahay u dhahay adinkuna ma awoodi kari lahayna xadiidka xadiis saxiixa weeye waxaana laga qaadanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa in markaasi ilaahay wax walba uu ku jidaynaayo wix inagu uu ku dhawaaqo inay marka sida ugu dhawaaqo ay noqonayaan marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa tas'aluu can ashyaaa in tubda marka taas waa midda hore midda labaad waxaa weeye nin ayaa nabigu wuxuu ka weydiiyaa aabihiis aabbihiis markau dhintay kabacdi nina aabihiis dhintay axaadiistuna way dhigaayaan markaasuu wuxuu dhahay ayna abiyow dhahay aabbahay xaggee jiraa markaasuu nabigu waxau dhahay calayhi salaatusalaam inahu fi naari buu dhahay aabbaha naarta ayuu ku jiraa marka taasna waxay keentay ninkii markaasi waa xumaadaa layidhi bacdu riwaayaad xataa waxay ay dhigayaan nabigu inuu yidhi calayhi salaatsalaam ina abii wa abaaka fi naari aniga aabbaha iyo aabbaha naartay ku wada jiraan laakiin xadiiskaasu deliil u noqon maayo rasuulka calayhi salaatsalaam aabbihiis in la cadaabaayo culammada muxadisiinta ahoo waxa weeye ahlu taxqiiq ah waxay yidhaahdeen haddii riwaayaddaas la raaco waxaa loola jeedaa ninkan xanaagay oo sidaas yidhi ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam cadhada ugaga deminaayey oo maslaxa ayuu sidaas ugaga wadiyo haddiiba nabiga calayhi salaatusalaam aabbihiisba la cadaabaayo adna aabbaha waxba maaha inuu is yidhaahdo saas oo kale ayaa nabigu calayhi salaatusalaam maaragtay u dhahay baalii laakiin laga qaadan maayo sida dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin oo markaasi jef weyn ah rasuulka calayhi salaatusalaam aabbihiis ayaa la cadaabaya oo cadaab ku jira rasuulka calayhi salaatusalaam aabbihiis iyo dad ka horreeye macnaha waxay ahaayeen dadkaas waxaa la yidhaha ahlulfatr ayaa la yidhaha waxay ku dhinteen fatray ku dhinteen sida soo aroortane dadkaas ahlu fatradaa waxaa weeye lama cadaabaayo dad ahlu fatraahoo la cadaabaayo way soo aroortay axaadiisa xaasimu daa'i iyo imru'ulqays iyaa ka a in la cadaabaayo axaadiis saxiixa soo aroortay laakiin axaadiistaas waxaa la yidhaha axaadiisul axaadaa la yidhaha haddana waxaa weeye lixikmatin yaclamuha allahu subxaanahu wa ayaa loo cadaabaya xikmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogyahay ayaa loo cadaabayaa laakiin dadka ahlufatradaa sida raajixa waxaa weeye lama cadaabaayo marka laga qaadan maayo xadiiskaas in nabiga calayhi salaatusalaam aabbihiis iyo ninkaas isla mid yihiin maxaa yeele ninkaan markaan dhintay oo nabiga calayhi salaatusalaam la su'aalaayo nin rasuulka calayhi salaatusalaam soo gaaray oo dacwada islaamka ay soo gaartay oo markay soo gaartay rumay waayo weye taasna marka waxaa weeye dadka sidaas ku qaadanaya waxa weeye waa ku qalban yihin arrinta saas maaha marka waxaa loo baahan yahay kutubta si aad iyo aad ah loo baxsiya meeshaas yaana khatar lagu gelin oo aan la dhihin rasuulka alayh salatu salaam aabbihiis ayaa la cadaabaya yow nina isku dhinna meeshaas hasu qaato maxaa yeele shayga waxaa loo baahan yaha munaasabada uu ku yimiday iyo waxa waaqicadaanu aheeday iyo fahm in laga qaataa loo baahan yahay ee in lala orda maaha maxaa yeele ilahay wuxuu yihi qur-aanka nascad wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula axad ma cadaabayna ilaa rasuul aan soo dirayno dadka ahlu fatradaana rasuul looma soo dirin carab nabiyullaahi ismaaciil kabacdi rasuul looma soo dir ilaa nabigeena alayh salatu slam inta udhexaysa rusushuna waxay yidhahdeen rasuulka boqoonkiisaa loo diri jiray ee mooyaane sida rasuulkeena calayhi salaatuasalaam dacwada markaas rususha caam aysan haynin carabna rasuul waxaa ugu dambeeye loo soo diro nabiyulaahi ismaaciil meeshaasna kuma yaallo marka dadkaana waxay ahaayeen dad ahlu fatra ay ahaayeen ninka noocaanhuna wuxuu ahay nin rasuulka calayhi salaatuasalaam ina dhegaystay markuu dhegaystay oo dacwada islaamka soo gaartay rumay waaye ayaa loola jeedaa marka meeshaas xoogaa nuqdadaasaa ku jirta ilaahay markaasuu dhahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow laa tas'aluuha su'aalinow dha ilaahay can ashyaaa sheeyaalo ashyaadaasoo tubda lakum haddii laydiin muujiyo oo laydin tuso tasu'kum idin xumaynaysa waa limaa fiiha min almashaqati weeye waxaa ku sugan mashaqo dhibaato ayaa ku sugan weye marka waxaa ka imaan karaysa in takaaliif ay ka xasisho sida hadda xajkii u nabigu dhahay alayh salaat salaam low qultu nacam lawajabad weeye walama sadactum ama ifaa ay ka dhacdo iyo falleexo sida hadda masalanba ninkaan hadda dambo aanu sheegaynin xadiisna nabi wuxuu dhahay calayhi salaatsalaam in allaha axalla lakum ashyaaa xadiis macnihiis ahay ilaahay ashyaa idiin xalaaleeyey wa ashyaa ashyaana waa xarimay wasakata can ashyaa ashyaana ilaahay waa ka aamusay raxmatan lakum naxariis ilahay idiin naxariisanayo hayra nisyaanin halmaana maaha falaa tas'aluu canhaa su'aalina weye waxaa ka ah masalanba ajalkaa ka mida ah ajalka ayaa kamida mida qiyaamada goortay dhacaysaa kamida waxyaabo badan ayaa jira waxa sidaas ilaahay u aamusay wax ilaahay halmaansan yaha laakiin wax annaga naxariisno ah weye wain tas'aluu haddii aad ka su-aashiinow dha ilaahay canhaa ashyaadaasow dha ilaahay xiina goorta yunazalu lqur'aanu ama yunzalu lqur'aanu aanka la dejinaayo waxaa laga wadahaa layidhi fii zamani nebiyi sala allahu calayh wasalama nebiga zamankiisa tudda lakum waa laydiin muujinayaa macnaha waxaa weeye idaa sa'altum can ashyaaa fii zamani rasuulka calayhi salatu salaam zamankiisa ashyaa haddaad su-aashaan oo qur-aanku uu ku soo degahay ibdaheeda waxa weeye waa laydiin muujinayaa weeye markii laydiin muujiyana way idin xumaynaysaaye arrinta noocaas oo kale ha su'aalina weeye hadda marka su-aasha la diidaayo waxyaabaha noocaasa ayaa loola jeedaa ee rasuulka calayhi salatu salaam mar walba waa la su-aalaaye su-aalo markaasi sidaas ayaana la cafallaahu alla waa cafiyow dha ilaahay canhaa ashyaadaas ilaahay waa idinka cafiyey oo ilaahay wuxuu idinka cafiyey mas'aladeeda ayuu idinka cafiyey ee ha u noqona weeye wallaahu allana kafuurun allihii dhaafo weeye xaliimun allihii dulqaad badan weeye oo ilaahay subxaanau wa tacaala waa maaragtay xaliim weeye cuquubada qofkii mutaysa ilahay kufladu dejin maayo qofkii alla u noqda subxaanau wa tacaalana waa u dhaafaya dembigiisa qad xaqeeqee sa'alahaa ashyaadaas waxaa su'aalowdha ilaahay qoomun qoom ayaa su'aala qoomkaasoo min qablikum ninkurtiin ahaaday ambiyadoodii bay su'aaleen markaas ayaa loo jawaabay axkaamtiyaa loo caddeeyey uma bacdigeeda asbaxuu waxay ahaadeen bimaa ashyaadaas loo caddeeye kaafiriina kuwa ku kufriya oo way ku camal fali waayeen kolkaasaa lagu cadaabo meesha weye marka waxaa loo baahan yahay wax markii la su su'aalo laysu cadeeyo in lagu camal falo haddii kale waxaa ka imaanaya cuquubo waxaa kamid a ah waxyaabihii ay ikhtiraaca jireen oo mucjisooyinka ahay markii la keenane ay ku camal fali diideen cadaabna sidaa ugaga rasimay ilaahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala qad xaqeeqee sa'alahaa waxaa su-aalay ashyaadaas hadda laydinka nahyinaayo waxaa su su'aalowdha ilaahay qoomun qoom ayaa su-aalay qoomkaasoo min qablikum idinka hortiina ahaaday ambiyadoodiiyay su'aaleen uma bacdiyeeda asbaxuu waxay ahaadeen bihaa ashyaadaas kaafirina kuwa ku kufriya litarkihim alcamala bihaa weye waxay ka tageen inay ku camal falaanay ka tageen uma bacdiyeeda asbaxuu waxay ahaadeenow dha ilaahay saaruu weeye bihaa ashyaadaasow dha ilaahay kaafirina kuwa ku kufriya markaasaa waxaa weye markay ku kufriyeen waa lagu cadaabay adinkana waxaa leeyaha daakiinu wasu maxamed arrintaa iska ilaaliya maa jacala allaahu alla ma uusan jidaynin min baxiiratin dhagajeex iyo walaa saa'ibatin mid la foofiyey iyo walaa wasiilatin mid xidhiirisay iyo walaa xaamin mid dhowray dhabarkiisa ilaahay ma uusan yeelin walaakina aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay kafaruu kufriyey yaftaruuna way abuuranayaan cala allaahi ilaahi korkiisa alkadiba been ayuu ku abuuranayaan wa aktaruhum badankooduna laa yaxqiluuna ma garanayaan in arrintaas ay iftiro tahay weeye alla wuxuu yihi subxaanau wa maa jacala allaahu alla ma uusan yeelin ma yeel alla ma uusan yeelin hadda aayaddan waxaa laga wadaa sida hadda ugu tegi doono waxaa ilaahay subxaana watacaala uu radinayaa oo ilaahay uu burinayaa waxyaaba jaahiliyadu ay ku sugnaa jireen jaahiliyadu waxyaaba ay ku sugnaa jireen oo caqiide xun ah oo waxaa weeye tashriicaad oo baadila oo ay samayn jireen oy allana u ilaafay jireen oo ilaahay kula been abuuro jireen inaan arrintaas waxba aysan ka jirin oon ilaahay uusan jidaynin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramaya waxyaabihii khuraafaadka ahay oo carabta ay samay jireen jaahiliyadii ayaa ilaahay nooga warramaya arrintaasoo markay sameeyeen baadilkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa raalli nooga ah oo ilaahay subxaanau wa tacaala ayay ayaa maaragtay nafaray ay dhihi jireen taasaa inaan waxba aysan ka jirin ayaa ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa jacala allaahu jacaladan bimacnaa sharaca weeye maa jacala allaahu alla ma uusan jidayn weeye saasaa la leeyahay maa jacala allaahu alla ma uusan jidaynin min baxiiratin dhigajeexow dha ilaahay walaa saa'ibatin ow dha ilaahay mid maaragtay aa la foofiyana ilaahay ma uusan jidaynin walaa wasiiratin mid xiriirisana ilaahay ma uusan jiraynin walaa xaamin mid dhowrayna ilaahay ma uusan jiraynin hadda ashyaadaanu maxay yihiin ilah wuxuu ihi maa jacala allaahu min baxiiratin bal baxiiradaas markii aynu ka warranay mintaan horta way iska sila weye marka saasaa la leeyahay oo markaasi min baxiiratan mintaana waxay noqonaysaa sila ama zaa'idaa la yidhaahda mafcuulka dhexdiisa saasay ku taha weye waxaana la helay shardigeedii oo ah markaasi inay markaasi ay gashay nakiro oo fii siyaaqi nafyin ah ilaahay subxaana watacaala baxiiro ma uusan jidayn buu dhah ilaahay baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo xaam weeye saddex afartaas ilahay ma uusan jidayn marka haddii aan wax yar ka sheegno dadkii ahay waxay samay jireen arrintaasay samay jireen oo baxiiray samay jireen wax la yidhaahdo saa'iday samay jireen wasiilo xaam ayay samay jireen haddii aynu soo qaadanno intaanan tafsiilkeeda kala aadin xadiis oo bukhaari uu wariyey oo laga wariyey saciid ibnulmusayib waxa uu dhahay baxiiradu waxaa weeye waa midda neef geela oo waxa weeye caanihiisa la diidaayo yumnacu daruhaa lidawaaqiid weye waxaa weeye caanihiisaa la mancinayaa waxaa laga mancinayaa dadka bani aadamka intiisa kalentood waxaa loo waqfayaa asnaamta iyo dadka ka shaqaynaayo axad maalaayo oo dadka kamida ma jiro weeye saa'ibada ayagana wuxuu dhahay xadiidka bukhaari waxa weeye aalihadooda ayay usii day jireen waxa weeye leef geela weeye cidu markaasi waxa weeye fuuli mayso wax la saaraayana ma jirto wasiiladu iyaduna waxa weeye hasha ood idig waaye oo markaasi kow markay dhasho talaysa maaragtay mid ididilaysa haddana waxaa weeye mid idiku labay haysa haddana mid sii labay haysa oo markaasi waxa weeye saddex jeer markaasi dhalaysa maaragtay ah, neef idiga dhalaysa oo nirig dhalaysa weye markay intaas ay samayso ayay waxay u day jireen asnaamtooda weye saasay dhihi jireen ba layidhi iwa salat ixdaahumaa maaragtay biukraa weye laysa baynahumaa dakar wey marka hadda waxaa weeye hadday intaas isku xejiso dhowr maaragtay neef oo dhidiga ay isku xejiso oo inta ugu yarna ay laba jeer ay tahay ayay asnaamta u wakfi jireen baa waxaa kaloo jirta wasiilada ayadana wasiilada ayadana waxaa weeye sidaasoo kalentoo weye laba hadday dhasho oo waxaa weye dakar uusan dhexdeeda ku jirin ayadana sidaasoo kale weye xaamku isaguna wuxuu ahay geela owrkiisa dhowr jeer markuu maaragtay eh, neef geela uu abaahyo boodo haddii waxa weeye dhowr jeer waxa weeye uu wax dhalo oo kolkaasi waxa weeye intaas jeer uu wax dhalo ayay waxa weeye asnaamta u waqfi jireenaa layidhi xamligana way ka cafi jireen wax lama saari jirin dadnama fuuri jirin markaasi waxay ku magacaabi jireen alxaami asaa isdhowray maxaa yeele intaasoo ow dhalay ay dhihi jireen marka hadda sidaasaa xadiidka oo bukhaariga sidaas ayuu ahay balse hadda waxa weeye haddii waxa weeye siday carabta u aqooni jirtay iyo wax haddaan uga soo laabanane sidan waayaa layidhi oo waxaa layidhi culammadu waxay yidhahdeen baxiirada waxay aheeday hal weeye markii hashaas ay dhacdo ay dhashaan dhiilahay toban badni ama toban maaragtay xamli markay dhasho maya waxaa weeye baxiiradu waa hasha oo dhalaysa shan ay dhalaysaa shan markay dhasho afar waxaa weeye waxay noqonayaan dhidigay noqonayaan midka ugu dambeeya oo shanaad ayaa wuxuu noqonayaa dakaruu noqonaya mid labuu noqonaya hashaasu markay sidaa samayso shan jeer ay dhasho afar waxa weeye afar nidgood ay dhasho midka ugu dambeeyana uu maaragtay qurbac uu noqdo dhegaha ayay ka jeexi jireen baa layidhi markaasay ka tegi jireen lama kori jirin lama maali jirin biyaha hataa ceelka biyaha hadday iska timaado meel aan maaragtay ayada biyaheeda ahayn saa waxa weeye qofkaan iska leh aan dhahayn meeshii uu biyaha kacadaay way iskacadaysaa layidhi meesha daaqa meeshay doontay iska daaqaysa haddii qofka laciifka ah ula kulma ma fuulayn baa layidhi qaar waxay yidhahdeen waa al baxiirada loola jeedaa waxa weeye waa al-unsa alkhaamisa fi nisaaj waxaa loola jeedaa shan ayay dhalaysaa midda shanaad oo ay dhasho oo hashaanu midda shanaaday dhasho oo maaragtay oo dhidiga ayaa la dhihi jiray dheheen baxiirada taas oo middaasaa dhigaha laga jeexi jiray ee midda dhashay ma ahan qaar waxay yidhaahdeen saa'ibada midda ay dhasho weeye waa xase laga yaabay ay yidhahdeen khilaafkaanu inuu ka dhashay carabtu siday u kala taqeen baxiirada oo qaarkood waxaa weeye amuurkan hadda aan soo sheegnayo saddexda mid ka mid ay ah qola ku idlaaqi jirtay qolana mid kale ku qolaba siday ku jirtay oo ayagaa markaasaa si u kala aqooni jiray marka hadda min baxiiratin walaa saa'ibatin u dhahay saa'ibadu iyadana waxaa layidhi waxaa weyaa layidhi waa hasha oo dhalaysa tobanay dhalaysaa toban markay dhashaa layidhi oo weliba dhidig toban qaalmood ama toban maaragtay nidgood markay dhasho lama fuula ayaa layidhi caanaheedana la cabi maayo layidhi ilaa qof laciifa mooyaane amase markaasi canug yar maahe qaar waxay yidhaahdeen waa hasha ayay yidhaahdeen waxaana looga loogaga tegayaa halayidhi in lagu xejiyo hal xaj waxay yidhaa hal marki maaragtay hal mar lagu xejiyo oo xajka lagu aado ayaa waxaa dhihi jira saa'ibo marka hadda khilaafkan waa si hadda sheegayno carabta ayaa markaasaa qolada si u taqaynay wasiiladu ayaduna waxay yidhaahdeen neef geela ma ahane waa ribay yidhaahdeen ayaduna waxay dhalaysaa todoba badni ayay dhalaysaa todoba jeeray dhalaysaa waxa weeye lix badni waxay dhalaysaa canaaqayna canaaqaynay dhalaysaa waxay dhalaysaa laba waxarooday dhalaysaa markiiba laba waxarooday dhalaysaa waa lix lix hamle hadday marka ugu dambayso todobaad ay markaas hal xabba ay dhasho hal waxay dhalaysaa hal waxara iyo hal orgayay dhalaysaa oo isku mantaanaysa kolkaasay waxay dhihi jireen wasaad akhaahaa walaalkeeday xidhiirisay oo middaanbidigu walaalkeedu orgay ayay xidhiirisay markaas waxay dureeri jireen mashra saaiba maaragtay saaibadii ah meeshay mariyana mari jireen qaar waxay yidhahdeen waa rida oo markaasi todoba dhalaysa marka midka todobaad uu dhidigaado ayaa naaguhu ku intifaaci jireen shay kamida weeye marka sidaasay dhihi jireen ilaahay marka waxa weeye saasuu ka waramaya xaamku isaguna dhowr jeer markuu boodo oo markaasi uu wax dhalo ayaa saas dhihi jiray marka waxyaabahaasay dhihi jireen maa jacala allahu dha ilaahay ma jideen min baxiiratin dhagajeexiyo walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaakina aladiina kuwa kafaruu kufriye yaftaruuna way ku abuuranayaan calalahi inay ku istaan been wa badankooda laa yaxkun waxba garmaayaan marka waxa weeye casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu